alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wsalama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii sagaalaad oo ka mid ah kitaabkii khud caqiidataka min alkitaabi wa sunnati asaxiixa ou iska lahaa maxamed jamiil zaynu raximahu llahu tacaala ee wuxuu darsigeennu ka bilaabanayaa ashirku al asqaru casharkii shalayto intaynaan darsigan gudagelin markii laga hadlahayey waswaaska shaydaanku uu keeno man khalaqa allaaha sidee looga jawaabayaa baa waxaa ka mid ahaa uma lyatful can yasaarihi halaathan walyastacid min ashayطaani walyantahi fa ina daalika adkaartaa iyo ducada iyo wuxuu akhrisanayo yadhabu wuu ka tegayaa canhu xaggiisa shaydaankii yadhabu baa qoran laakiin yudhibu baad moodaa inay ku qurux badan tahay yudhibu wuu ka tagsiinaya canhu xaggiisa oo markaas wuxuu helayay oo waswaaska ahaa ashirku alasqaru ashirku horaan usoo marra waxay tahay waa la wadaajin al asqaru ee yar waa gaalnimo laakiin waa gaalnimo yar waxaad ogaataan islaamnimada aan haysanno iimaanka dadku ay leeyihiin wuu kala sarreeya dad baa iimaankoodu aada u sarreeya iimaan badan dad baa iimaankoodu meel dhexa tahay meel dhexa tahay dad baa iimaankoodu daciif yahay oo muslimiin ah laakiin iimaankoodu daciif yahay sida iimaanku uu darajooyin u leeyaho u kala sarreeyo buu kufriga iyo gaalnimada iyo shirkiguna u kala sarreeya marka ashirkul akbar waynu soo marray soo ma xusataan tani waa gaalnimadii yarayd marka waa ashirku la wadaajin al asqaru ee yar su-aasha soddon iyo shanaad maa huwa shirku shirkigii iyo la wadaajintii muxuu yahay al asqaru ee yarayd gaalnimadii yarayd maxay tahay jawaab ashirku gaalnimada iyo la wadaajinta al asqaru ee yar huwa ariyaa-u waa istustus cibaadaad samaynaysaa dadkaad tusinaysaa si lagugu ammaano arrin aad u khaldan waaye waxaa nabigeena ka sugan sal alla alay wasalama xadiis axmed uu wariyey qiyaamada marka la yimaado oy dadku ilaahay qiyaamada hor yimaadaan dadkii dadka istustusin jiray oo iska gadi jiray markay cibaadaysanayaan ilaahay inuu odhanayo idhabuu taga oo waxaad aadaan ciddaad adduunka markaa joogteen istusin jirteen orda aada ilaan maanta abaalgud ka heshaan maxay kuu tarimayaan qofkii qur-aanka akhrin jiray salaada tukan jiray kitaabka akhrin jiray kitaabka dhagaysan jiray casharada ku dadaali jiray laakiin wixiiso dhan show ay ahaayeen iyo ha lagaa sheego iyo ha laguu ammaano ilaahay agtiisa markuu taga waxba qaymaa kama leh sida awgeed camalka aan samaynayno kitaabka aan baranayno kitaabka aan akhriyayno qur-aanka ilaahay oan baranayno soonka iyo salaada iyo sadaqada ilahay darti hanaga noqoto qof bani aadamana yaynaan waxa weeyaan ammaan kaga raadin dadka wanaagsan waxa lagu yaqaana intay wax bixiyaan bay waxay yidhahdaan laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura inaad waxaan abaalguud naga siisaanna ma rabno waad mahadsantihiinna idinkama rabno ilahay darti bay naga tahy inamaa nudcimukum liwajhi illaahi dar ilaahi marka arriyaa waxa weeye camal waxbaad samaynaysaa in lagu arkaadna rabtaa ficil baad samayn in inta lagu arko dadku ay kugu ammaanaan waa shirki asqar ah qaala wuxuu yidhi alle tacaalaa sarreeye faman ruuxii kaana ahaada yarjuu mid rajaynaya liqaa'a rabbihi rabbigii la kulankiisa fal yacmal ha sameeyo camalan cibaado saalixan ee wanaagsan walaa yushrik yuusan la wadaajin bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa axaddan qofna yuusan la wadaajin qofka ilaahay rajo ka leh oo armuu janno ku geliya cadaabna kaa badbaadiyaa ka rajaynaya ilaahay aaminsanna inuu ilaahay la kulmayo oo jirto nolosha nolol ka dambayso qiyaamo la yidhaahdo ilaahay la hor istaagayo falyacmal camalan saalixa camal saalixa ha la yimaado camalka saalixa waa kee waa camalkaynu soo dhaafno shuruuda qabuuliilcamli soo garan maxaa ka mid ahaa alikhlaas soo garan maysaan ilaahay darti inaad ula timaadid camalan saalix walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada ilaahay cibaadadiisa iyo takaaliifta saaran cibaadana waa soo marray waa ismi jamcinaya wax kasta uu ilaahay raalli ka yahay soo garan maysaanoo jecel yahay hadday tahay afcaal iyo hadday tahay aqwaal cibaadada uu ilaahay u samaynayana hal ruuxna yuusan la wadaajin alla keligii ha caabudo qul inna salaatii wa nusukii baan soo mara faman ruuxii kaana ahada yarjuu mid rajaynaya liqaa'a rabbihi rabbigii la kulanki falyacmal ha sameeya camalan camal saalixan wanaagsan walaa yushrik yuusan la wadaajin bicibaadati rabbihi rabbigii caabudidiisa axadan qofna wa qaala sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi inna akhwafa maa shay midka loogu cabsi badan yahay oo akhaafu aan idinkaga baqaya calaykum dusheenna ashirku waa gaalnimada iyo la wadaajinta al asqaru ee yar ashirku lasqaru asqaru alriyaau ah ashirku al asqaru shirkiga yari alriyaau waa istusus oo istususkaa ka mid ah saxiixun rawaahu axmed ama la yidhaahdo ina akhwafa maa shay midka loogu cabsi badan yahay oo akhaafu aan baqaya calaykum dushiinna ashirku gaallimadii weeye al asqaru ee yarayd ashirku lasqaru gaallimada yari alriyaa'u istusus weeyaan rawaahu saxiixun rawaahu abu daawuud marka u fiirso ina akhwafa maa akhaafu calaykum waxyaalo badanoo waxaa jira nebigu uu ilaahay ummadda uga baqayay waxaa ii qoran aniga ashirku lasqaru alriyaa'a marka alriyaa'u baa sax alriyaa ashirku lasqaru alriyaa wey kordhiguna wuu bannaan yahay laakiin sidaana ka qurux badan wuxuu nabigeennu ummadda waxaa ilaahay qur-aankiisa ku sheegay inuu ummadda aada nebigu ugu naxariisan jiray laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniin ra raxiim inuu ummadda aada ugu dhimriyo sidaa awgeed wixii dhib inagu ah nebigu waa inooga baqi jiray inaynu ku dhacno wixii danteennaana wuu jeclaa inaynu gaarno waxyaalaha nebigu uu yidhi aad baan idinkaga baqayaa inaad ku aafowdaan waxaa ka mid ah ashirkul asqar gaalnimada yar waa la weydiiyo waxa la yidhi ashirkul asqar waa maxay markaasuu alriyaa istus show ha lagaa sheego ha lagu maqlo ha lagu ammaano dadka agtooda aad qaymo ka yeelatoo jago iyo wax fiican ha lagugu siiyo waxaas inaad cibaadadii u samaysid arrinkaas waxa weeye waa shirki waana wax nebigu uu ka digay xagganna uu leeyahay ummadda waan ugu cabsanayaa inay arrinkaas ku dhacdo wa min ashirki gaalnimadii waxaa ka mid a ah al asqari a yareed rajuli qofka hadalkiisa uu yidhi lowla allaahu alla hadduusan jiri lahayn iyo wa fulaanun hebel layma arkeen gaari baa laga yaabaa inuu watay gaarigi baa meel kala dhacay mid kalaa qabtay marka baabuurkii markaasaa waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo haddaan ilaahiyi hebel maanta i badbaadin lahayn dib dambe layma arkeen wixii ku habboonaa waxayd inuu yidhaahdo ilaahi baa i badbaadiyey sababna wuxuu iga dhigay qofkaas walaalkay ah ama inuu yidhaahdo aw maa shaa allaahu alla wuxuu doona ahaanaya washi'ta adigu aad doontid wa qaala sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi laa taquuluu ha dhihinina maa shaa allaahu alla wuxuu doona ahaanaya wa shaaa fulaanun hebella uu doono walaakin quuluu waxaad dhahdaan maa wixii shaa allaahu alla uu doono way ahaan huma shaaa fulaanun markaa ka bacdi hebel wuxuu doonana waa dhacayaan way ahaanayaan saxiixun waa xadiis saxiixa ah. rawaahu abu daawuuda abu daawuud ayaa wariyey meeshan waxaa laga hadlayaa shirkiga asqarka waxaa ka mid ah ilaahay mashiicadiisa doonitaanka ilaahay qur-aanka ilahay wuxuu ku sheegay wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allaah ilaahay wuxuu doono maahane idinku ma dooni kartaan waxba waxa wax waa dooni kartaan laakiin doonitaanka ilahay unbaa mar walba soconaya waxaa laga yaabaa saaka inaad ku talagasheed casharka soo dhegayso ilaahayna uu ku talagalay inaadan soo dhegaysan oo aad xanuunsatid tii ilahay baa hirgelaysa taadu shaqayn mayso waxaa laga yaabaa inaad ku xisaabtamaysid maanta safar oo meel aad ilaahina uu doonayo inaadan safrin tan ilaah baa soconaysa waxaa la diidan yahay marka inaad tidhaahdid ilaahiyo addoommadiisa inaad wax u siintaa la diidan yahay oo aad tidhaahdid adiga ilaahay waxaad doontaan waxaa jira wax culimmada naxwadu ay ka hadlaan oo ah lowla allaahu wa fulaanun wowdaa dhexda ku jirta maa shaa allaahu wa shi'ta wowsa uma jeedaan dhexda ku jirta wowdaasaa waxaa la yidhahdaa waxay faa'iidaysaa jamci wax loo yaqaano cadafka ah waa maxay shaacada dambeeta iyo tan horeeto inay meeshaan ayadaa ku wada siman yihiin oo haddaan idhaahdo a muxamedun wa camru muxamed iyo camar wey yimaadeen wowdaana waxay ku tusinaysaa muxamedna inuu yimid camarna yimid tusaale ahaan kee soo horreeyey ma ku tusinayso kee dembeeyey ma ku tusinayso ma wada socdeen ma ku tusinayso haddaad marka tidhaahdid maa shaa allaahu allah wuxuu doono washi'ta adna aad doontid macnaheedu waa maxay wowdaani waxay ku tusinaysaa adiguna waxaad doontaa dhacaya ilaahina wuxuu doonaa dhacahay tee sarraysoo xoog badan ma ku tusinayso in ilaahay laga edabsadaa marka la rabaayo si anshax iyo edab leh markaad hadlaysid aad ilaahay uga xishootid oo aadan ilaahay iyo makhluuqiisa waxba isugu darin maxaad se isticmaalaysaa maa shaa allaahu humma shaaa fulaan wuxuu alla doono markaa kabacdina wixii hebel u doono humadaa waxay ku tusinaysaa adiga doonitaankaaga iyo kan ilaahay inay kala fog yihiin oo kan ilaahay uu horeeyo ma la fahmo qodobkaa maa shaaa allaahu uma shi'ta maa shaaa allaahu uma shaaa fulaan lowla allaahu alla hadduusan jiri lahayn uma fulaanun hebel ilaahay hadduusan jiri lahayn maanta maba ma badbaadin haddana uusan hebel jiri lahayn haddana waa inay dambaysa marka tan hebel ilaahay tiis waa inay horrayso tan hebel la dambaysa taasaa la ogolyahy laakiin inaad ilaahay iyo addoonkiisa wax u sintid lama ogola wa min ashirki alasqari gaalnimada yar iyo la wadaajinta yar waxaa ka mid ah qowlurajuli ninka hadalkiisa uu yidhaahdo lowla allaahu alla hadduusan jiri lahayn iyo wa fulaanun hebel ma badbaadeen oo kaleeto ama layma arkeen ama uu yidhaahdo ow maa shaa allaahu alla wuxuu doono wa shita adiguna addoontid baa imaanaya inaad sidaas kale tiraah lama ogolayana wa qaala sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi laa taquuluu ha dhihinina maa shaa allaahu alla wuxuu doono washaaa fulaanun hebella uu doono ilaahay mashii'adiisi iyo doonitaankii lama diidana walaakiin quuluu waxaad dhahdaan maa wixii shaa allaahu alla uu doono ayaa ahaanaya humma shaaa fulaanun markaa kabacdina hebel uu doono saxiixun rawaahu abu daawuud hal yajuusu ma bannaan yahay alxali laamku hoos dhigan yahay alxalifu dhaarasho bihayrillaahi alla cid aan ahayn lagu dhaarto markaad dhaaranaysa inaad tidhaahdid ilaah iyo rasuulka ilaah iyo malaa'igta ilaah iyo kacbadan ku dhaartay inaad sidaa tidhaahda ma bannaan tahay alxalifu in la dhaarto bikayriillaahi alla cidaan ahayn jawaab laa yajuusu ma bannaana alxalifu dhaarasho bikayri bikayrillaahi alla cidaan ahayn lagu dhaarto ilaahay cidaan ahayn in lagu dhaartaa ma bannaana qaala tacaala alla wuxuu yidhi qul waxaad dhahdaa nebi maxamedow balaa haa wa rabbii rabbigay baan ku dhaartaye la latubcahunna waa la idinsoo saaraya nebiga waxaa la faray inuu ilaahay keliya ku dhaarto wa rabbii ha waa ku dhaaran kartaa dhaare haddii lagu yidhaha tira wa rabbii inagu waxaan dhaarta u naqaanaa keliya wallaahi billaahi tallaahi weliba soomaalidu waxay yidhahaan wallaahi billaahi tollaahi to to carabi ma aha qur-aanku muxuu sheegay tallaahi la akiidanna asnaamakum tallaahi weeye laakiin soomaalida tollaahi bay yidhahaan tollaahi marka intaa keliya dhaartu ma aha ha wa rabbii baa dhaarta ka mid ah rabbii rabbigay baan ku dhaartay qul waxaad dhahdaa balaa haa wa rabbii rabbigay baan ku dhaartaye la latubcahunna waa la idinsoo saaraya wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man qofkii xalafa dhaarta bigayrillaahi alla cidaan ahayn ku dhaarta faqad ashraka la wadaajin buu la yimid iyo shirki yuu u shirki sameeyey ilaahay sababtu waxa waye dhaartu waa xaq ilaahay leeyahay ilahay baa lagu dhaartaa allah iskale dhaarta lagu dhaartaa haddaad dhaartii cid kale u leexiso tirahda ilahay rasuulkaan ku dhaartae waa khalad maxaa lagaa rabaa ilaahay keliyaan ku dhaartay dheh ilaahay iyo kacbadaan ku dhaartay lama odhan karo laakiin maxaad odhan kartaa ilaahiyo nebi moxamed sameeyaan ku dhaartay yaad ku dhaarata markaa ma nebigaad ku dhaartay mise ilaah ilaahigii nebi maxamed sameeyey allaad ku dhaarata ilaahigii kacbada weyn lahaabaan ku dhaartay haddaad tidhaahdid ilahay baad ku dhaartay kacba kumaa dhaaran ma la fahmo ilaahigii i abuurtaan ku dhaartay haddaan idhaahdo yaan ku dhaartay ilahay baan ku dhaartay anigu iskuma dhaaran marka ilaahay baad ku dhaaraysa lakin haddaad tira ilaah iyo ku dhaarta labaad ku dhaarta markaas ilaahi iyo kacbada ilaah nebigaan ku dhaarta ilaah nebigaad ku wada dhaarta lama ogola ilaah malaa'igtaan ku dhaarta lama ogola laakiin haddaad tidhahda ilaahigii malaa'igta abuuray ilaahigii maxamed abuuray ilaahigii kacbada abuuray ilaahigi wax abuuray baad ku dhaaranaysaa markaa taas waa la ogolyahay wax dhiban ma leh man xalafa man qofkii xalafa dhaarta bikayriillaahi alla cid aan ahayn faqad ashraka shirki buu sameeyo shirki buu la yimi shirkina ma la dhaafa ilahay ma dhaafa innahu man yushrik billaahi faqad xarama allaahu calayhi ljannatan soo maray qofkii sidaa sameeyoo ku dhinta waxba loo dhaafi maayo laakiin qofkii nool oo ka toobad keena ilahay toobadiisa waa aqbalaya saxiixun waa saxiix xadiidkani rawaahu axmedu axmed baa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man ruuxii kaana ahaaday xaalifan mid dhaaranaya xaalifan mid dhaaranaya falyaxlif ha ku dhaarto billaahi ilaahay ha ku dhaarto hadduusan ilaahay ku dhaaranaynin aw liyasmut ama ha iska aamuso wala qodobka ama ilaahay ku dhaaro ama iska aamus oo haddaana ilaahay ku dhaaranayn ma hadli karaa hadda ma ilahay baa ku dhaaranaya soo ma hadlayo marka nebiguna wuxuu leeyahay ama ilaahay ku dhaara ama aamus macnaha waxa laga hadlayo weligaa iska aamusnao haddaadan dhaaranayn ma aha ee waxa laga hadlaya waxaa weeye haddaad dhaaranaysid ilaahay ku dhaaro haddaadan ilaahay ku dhaaranayn dhaarna aad rabtid jooji dhaar kale ha ku dhaarana maxaad ku dhaaran allah keligii baad ku dhaaranaysaa haddaad tidhahda ilaahu aabbaha iyo hooyada iga qaad ka war <coughs> yaa dhaar ma aha waa habaar habaar weeye taasu dhaar ma aha ii dhaara laakiin haddaan ku idhaahdo aad tidhahda ilaahu aabbaha iyo hooyada iga qaad imaa dhaaran ilaahu aabbaha iyo hooyada iga qaad waa dhaar waa habaar waad ishabaarta inaad hooyada iyo aabbaha kaa dhintaan baa isku habaarta laakiin dhaar ma ah ilaahu qof ehelkayga aanan arkin haddaad tidhahda waa habaar dhaar ma aha dhaartu waa maxay wallaahi bilaahi tallaah ilaahiy rasuulkaan ku dhaartay oo kale qofka hadduu yidhaahdo waa khalad waay ilahay keliyaan ku dhaartaade man ruuxii kaana ahday xaalifan mid dhaaranaya falyaxlif ha dhaarta billaahi alle aw liyasmut ama ha iska aamuso muttafaqun calayh atawasulu wa talabu shafaacati ciwaankan aada u dhegaysta una fahma tawasulka waxaa la yidhaahdaa waa dhowaansho ilaahay cibaadada loogu dhawaado altawasul waa qurba iyo dhowaansho taqarub ilahay cibaada in loogu dhawaado weeye altawasulu marka u dhowaansho ilaahay loo dhowaado iyo wa talabu shafaacati erge in la dalbo ergo ergadu waa maxay tusaale ahaan walilahi almathalu lcalaa ergada waxaa weeye masalan qof baan waxaan ka baqahayaa inuu dhib ii geysto ama lacag bu igu leeyahy ama inaan la kulmaan rabaa intaan ku imid baan waxaan ku yidhi hebel adaa isku fiican tihiine inaad igala hadashid baan rabaa iga shafeeco qaadid waad tegaysaa hebel baad u tegaysaa waxaad leedahay mahad baa kuu imaanahayoo wuxuu rabaa inuu kula hadlo adna horey waataad uga diiday anaa maanta imid waan u shafeeco qaadayaa inaad iga aqbashaan rabaa marka shafaacadayda aqbal ergaa loo yaqaana marka taasoo kaleeto ergu soomaaliga ergaa loo yaqaana marka wa talabu shafaacati erga erge erge in la dalbo ergo ama shafaaca la dalbo waan arki doonaa insha allahu tacala midda cibaadadahu la diidan yahay tan la ogol yahay su-aal bimaadaa maxay baa natawasalu ku gaaraynaa oo ku baryaynaa ilallaahi alle ilaahay maxaan ugu dhowaanaynaa bimaadaa maxay baa natawasalu ugu dhowaanaynaa ilallaahi alle jawaab altawasulu u dhowaanshaha aljaa'izu ee bannaan iyo walmatluubu midka la raadinayo waa isku mid aljaa-isu walmatluuba ee la raadinayo huwa asagu altawasulu waa in lagu tawasulo oo loogu dhowaado ilaahay biasmaa'i illaahi ilaahay magacyaashiisa iyo wa sifaatihi tilmaamihiisa iyo walcamali camalka assaalixa ee wanaagsan qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sarreeye welillaahi alla waxaa u sugnaaday al asmaa'u magacyaal alxusnaa ee wanaag badan fadcuu ku barya hu alle bihaa asmaadaasi magacyadaa ku barya wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyow ittaquu ka baqa allaaha alle wabtaquu ka dalba ilayhi alle xaggiisa waxaad u dalabtaan alwasiilata waxaad ugu dhowaataan ay waxaa loola jeedaa ey taqarabuu u dhowaada ilayhi alle waxaad ugu dhowaataan bidaacatihi daacadiisa inaad alla adeecdaan iyo walcamali inaad ku dhaqantaan bimaa shay yurdiihi ilaahay raalli gelinaya dakarahu sidaa waxaa sheegay ibnu kathiirin ibnu kathiir baa sheegay naqlan asagoo ka soo guurinayoo ka soo wariyey ka keenay can qataadata qataado al aayata aayadda dhammaystir min suurati almaa'ida maa'ida suuraddeeda ka tirsan wa qaala sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi as'aluka ilaahu waxaan wax kugu weydiisan bikulli ismin bikullis bikulli ismin magac kasta oo huwa asagu laka adiga kuu sugnaaday ilaahu magac kastoo magacyadaada ka mid aan wax kugu weydiista saxiixun waa saxiix rawaahu axmedu axmed baa wariyey wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka hadalkiisa lisaxaabiyi ninkii saxaabigaha ah uu ku yidhi alladii ninkaa saxaabiga ahoo sa'ala weydiistay hu nebiga muraafaqatahu la saaxiibidiisa aljannata jannada uu kula saaxiibo inaan jannada wada gallaan rabaayo kula saaxiibo baa nebigu wuxuu ku yidhi acinnii waxaad igu kaalmaysaa calaa nafsika naftaada bikathrati sujuudi sujuudda baadinteeda soo sujuudo aad ilaahay ugu soo sujuud maaha inuu iisoo sujuud leeyahay bikathrati sujuudi sujuudda badinteeda ilaahay aada u sujuudid haddaad sujuudda badisid midda tilaawat alqur-aanka midda salaada midda shukriga oo qof mar walbaba waxa weeyaan dee sujuudaya aad noqoto ilaahay sujuuddiisa badinaya nebi maxamed baa jannada kula saaxiibaysaa sal alla alayh wasalam haddaadan wax buri adugu la imaan marka acinnii calaa nafsika bikarati sujuudi ayi salaati salaada loola jeeda karatu sujuud wa hiya salaaduna min alcamali camalkii bay ka mid tahay alsaalixi ee wanaagsanaa rawaahu muslim muslim baa wariyey wayejuusu waxaa bannaan adtawasulu inaan ilaahay ugu dhowaanno bixubbinaa jacaylkeenna iyo wa illaahi ilaahay jacaylkiisa lirasuuli rasuulka uu jecel yahay sala allahu calayhi wasalama iyo wal wliyaa'i owliyada iyo wa ka qisati asxaabi alqaari nimankii hoggu uu ku soo dumay qisadoodii oo kaleeto alladiina kuwaasoo tawasaluu ilaahay ugu dhowaaday biacmaalihim acmaashooda asaalixati ee wanaagsan fa farraja wuu ka fayday allaahu alle canhum xaggooda kurbadii iyo dhibkii haystay ayuu ilaahay ka fayda tawasul waxaan ku soo ogaanay inay tahay taqarub ilallaahi biaacatihi ilaahay taacadiisa in loogu dhowaado tawasulku marka saddex qaybood buu u qaybsamaa saddex qaybood ayuu u qaybsamaa qaybta bannaan dhagaysta qaybta bannaan ayaa haddana saddex usii qaybsanta saddex qaybood buu u qaybsamaa mid inuu bannaan yahay la isla ogol yahay oo culummadoo dhan ay qabaan inuu bannaan yahay iyo mid inuu xaaraam yahay culimmado dhan ay isla ogol yihiin soo laba qaybood ma ah oo weliba iska soo horjeeda qayb tawasul ah oo inay bannaan tahay dadku dhan isla ogol yihiin muslimiinta ah qayb tawasul ah oo inuu xaaraam yahay mutafaq ay tao la isla ogol yihiin iyo qayb tawasuloo la isku haysto ma bannaan tahay mise ma bannaana qodobka ma la fahm qaybta tawasulka la isla ogol yahay oo ilaahay in acmaasha loogu dhowaadaa la isla ogol yahay waa saddex qaybood kow qaybta koobaad ilaahay inaad ugu dhowaatid biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatih waxaa ka mid a walilaahi alasmaa'u alxusnaa ilaahay magacyo wanaagsan buu leeyahay fadcuhu biha inaad tidhaahdid yaa raxmaan ilaahayga naxariistow irxamnii iga naxariiso yaa fataax ilaahayga addoommada khayrka u furow iftax lii abwaaba raxmatika albaabada naxariistaada ilaahu ii fur magacyada ilaahay inaad wax ku baridid yaa samiica adducaa ilaahiga ducada maqlow inaad ku tidhaah wala fahma qodobka asmaadiisa iyo sifaatkiisa ilahay waad ku baryi kartaa waxaan soo marray biraxmatika yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astakiitu ilaahiga nool ee qayuumka ahee addoommada maamulkooda u taaganow ilaahu naxariistaadaan gargaar kugu weydiisanaya ku bari ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa qaybta labaad waxaa weeye camal saalixoo adigu aad samaysoo dar ilaahay u samaysay inaad ilaahay ugu tawasushid o aad tidhaahdid ilaahayow dartaa baan u tukaday oo dartaa baan u soomay oo dartaa baan macaasidaa uga tegaye ilaahu arrinkaa dartaa haddaan u sameeyey ilaahu waxaa isi waa camal saalixoo aad samaysay camalkii aad samaysaad ilaahay ku baryaysaa mala fahmo qodobka mise la fahmin ilaahu haddaan qur-aanka dartaa u bartay ilaahu haddaan dartaa usoo xajiyey ilaahu dartaa haddaan kitaabka u akhriyey ilaahu dartaa haddaan kitaabka u dhagaystay ilaahu dartaa haddaan u tukaday ilaahu xanuunkaan haya iga qaad maxaad ilaahay ku baryaysaa waa camal saalixoo adigu aad la timid baad ilaahay ku baryaysaa qodobkaasna ma la fahmo qodobka saddexaad oo ilaahay loogu tawasulo waxaa weeye qof walaalkaadoo muslim ah oo aad isleedahay ilaahay buu kaaga dhow yahayoo waa qof daaca iyo cibaado badan oo ahlu khayr ah inaad tiraha walaalow ii duce waan xanuunsanahaye ii soo ducee waxaasaan u baahanahaye ilaahay inuu ii fududeeyo soo ducee roob la-aan baana haysee ilaahay roob inuuna siiyo noo bari maaha adigu roob roobna sii malfahma qodobka qur aanka xoogaa igu yara adage ilaahay inuu ii fududeeyo soo duce hooyada iyo aabbaha iyo waalidka markaad subaxii soo tegaysa haddaad tiraan hooyo ii duce ilahay inuu ii fududeeyo aabba ii ducee ilahay inuu kitaabka ii fududeeyo so wax fiican maaha waalidkuna waa ku farxahayaa adigana waxaa laga yaabaa waalidkaa ducadu kuu ducaya ilahina kuu aqbalo tawasulka marka la tawasulayo oo mashruuc ahi waa qaybahaas maa qaybood wey saddexdaa qaybood waa bannaan ilaahay oo asmaadiisa iyo sifaadkiisa loogu tawasulo acmaasha wanaagsanoo adigoo aad samaysay oo aad ilaahay wax ku weydiisatay ugu dhowaatid iyo qof wanaagsan oo walaalkaaya ii duce inaad tirahdid saddexdu waa bannaan yihi waana mashruuc wala faham qodobkaa qodobka labaad tawasul waxaa jira aan bannaanayn waa maxay tawasul shirki ah qof dhintay inaad inta u timaadi tirahdid adaan ku baryahaya waxaa isi iyo camalkaaga saalixa iyo waxoo dhan isaga aad baryaysi waa tawasul shirki ah qof dhintaad leedahay ilaahay ii baryo oo ii duceeyo waxa weeyaan waxaas ha isiiyo waa tawasul aan bannaanayn oo shirki ah tawasulka laysku hayaa waxaa weeye dadka wan wanaagsan oo ambiyada ilaahay iyo dadka suusuuban iyo saalixiinta ah daatadooda in lagu tawasulo iyo jaahooda waa tidhahda ilaahu waxaa waxaa igu siisaa jaahi nebi moxamed sal alla aley wasalam ilaahu waxaa waxaa igu siisaa daatada hebel oo kaleeto taasay culimmada qayb isku hayaan qolna waxay leeyihin masaladaas waa bidcu qeybna waxay leeyihin waa bannaanta atawasulu u dhowaanshuha aljaa-isu ee bannaan <clears throat> iyo walmatluubu midka la raadinaya huwa asagu atawasulu waa in ilaahay loogu dhowaado biasmaa'illaahi illaahi atawasulu waa dhowaansho biasmaa'illaahi ilaahay magacyadiisa loogu dhowaado oo lagu baryo iyo wa sifaatihi tilmaamihiisa iyo walcamali camalkii asaalixa ee wanaagsanaayo adugu aada timid qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi walilaahi alla waxaa u sugnaaday al asmaa'u magacyo alxusna ee wanaag badane fadcuu alla barya hu asaga bihaa magacyadaa ku barya wa qaala tacaala alla wuxuu yihi yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyow ittaquu ka baqa allaaha alle wabtaquu ka codsada oo dalba ilayhi alle xaggiisa waxaad ka dalabtaan alwasiilata wax wanaagsan oo alle aad ugu dhowaataan maxaa loola jeedaa wabtaquu ilayhi alwasiilata ay taqarabuu u dhowaada ilayhi ilaahi waxaad ugu dhowaataan bidaacatihi ilaahay daacadiisa ugu dhowaada nasab ilaahay looguma dhowaado iyo reer hebelnimo daacadiisaa loogu dhowaada iyo walcamali inaad la timaadaan camal bimaa shaygii yurdiihi ilaahay raalligelinaya walcamali ku dhaqan bimaa shay lagu dhaqmo yurdiihi ilaahay raalligelinaya tafsiirkan marka yaa iska leh ay taqarabuu ilayhi bidaacatihi waalcamali bimaa yurdiihi intaas yaa ku fasiray wabtaquu ilayhi lwasiilata wuxuu yidhi dakarahu waxaa sidaa sheegay ibnu kathiir ibnu kathiir waa ninka tafsiirka iska leho nin weyne culamaa weeye naqlan isagoo ka soo guurinaya can qataadata qataade ibnu kathiir baa sidaa sheegay laakiin tafsiirka ayaa iska lahay uu ka keenay qataada isaguna culamada muslimiinta waaweyn buu ku jiraa al aayata aayadda dhammaystir weeye min suurati almaa'ida suuradda maa'ida ka tirsan wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi as'aluka ilaahu waxaan wax kugu weydiisan bikulli ismin magac kasta oo huwa asaguba laka adiga kuu sugnaaday saxiixun rawaahu abu daawuud eh, rawaahu axmedu axmed baa wariyey wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka hadalkiisa lisaxaabiyi ninkii saxaabigaha ah uu ku yidhi alladii saxaabigaasoo sa'ala weydiiyey hu nebiga muraafaqatahu la saaxiibidiisa aljannata jannada uu kula saaxiibo baa nebigu wuxuu ku yidhi acinnii waxaad igu soo kaalmaysaa calaa nafsika naftaada bikahrati sujuudi sujuudda badinteeda inaad sujuudda soo badisid yaa loo sujuudayaa allaah haddaad sujuudda soo badisid iyo salaadda jannadaad igula saaxiibaysaa jannada marka la tago aakharo ayi salaati salaaddaa loola jeedaa wahiya salaaduna min alcamali camalkii bay ka mid tahay asaalixi ee wanaagsanaa rawaahu muslimun muslim baa wariyey wa wayajuusu waxaa bannaan attawasulu ilaahay in loogu dhowaado bixubbinaa jacaylkeenna iyo wa xubbillaahi ilaahay jacaylkiisa lirasuuli rasuulka uu jecel yahay iyo wal owliyaai owliyada oo waa maxay inaad tidhaahdeed ilaahu jacaylka aan nebi moxamed jeclahay ilaahu dembigayga ku dhaaf sababtu waxa weeye jacaylka nebi moxamed aad jeceshahay waa camal saalixa inaad tidhahda ilaahu jacaylka aad jeceshahay nebi moxamed ilaahu dembigayga ku dhaaf ilaahu jacaylka aad awliyada aad jeceshahay ayib ah, bixubbina wa xub illaahi lirasuuli sal alay slam wa ka qisati asxaabi alqaar iyo qisadii nimankii hoggu ku soo dumay asxaabulqaar waxaa loo yaqaanaa waa niman saddexa meel cidla iyagoo maraya baa waxaa kusoo dumay god ay galeen god meel afkiisa ay joogeen baa godka kusoo dumay godkii markuu kusoo dumay baa dhagaxna afka ka fuula qof joogana ma leh korontona ma leh telefoon ma leh waxba ma leh god cidlaahay galeen godkiina dhagax baa afka kaga soo kaga soo dilin dilladoo ka fuulay hal qof oo maqlaya iyo cid u jeedana midna maloon alla ahayn way baryootameen midu wuxuu yidhi ilaahuw aabbahayo hooyaday baan baarri u ahaa ilaahuw haddaan dartaa arrinkaa u sameeyey ilaahyow meeshaa naga fay godkiibaa wax yar ka ka ka jeexmeen markuu ka faydmay dhagax midna wuxuu yidhi ilaahayow waxaa weeye niman baa intay ii shaqaalaynaya oon xoolaan lahaye ii shaqeeya waxbaan idin siinayaa markay ii shaqeeyeen oo aan galabkii iri lacagtiina aadin siiyo mid ka mid a ah xoolihiisii ka xanaaqay oo isaga tegey xoolihiisi baan u ilaaliyey oo meel ugu daray oo u dhaqaaleeyey oo u kobciyey waadan buu ii yimid ayagoo xoolihii tirada ka bateen oo geela iyo ariga iyo lo-da iyo addoommada xoolihii tira bateen markaasuu yidhi isii xoolahayga waagii aan ka carooday markaasaan ku yidhi wax aad meesha yaacayoo dhan adaa iska leh markaasniyo markii horena waad igu ciyaartay haddana ha igu jeesjeesin xoolahayga isii yarka ahaa markaasaa ku iri maya kuus jeesjeesi maayo waxaano dhan adaa iska leh ilaahu darta haddaan u sameeyey meeshaa naga saar haddana wax yar baa sikaday hoggi midbaa wuxuu yidhi ilaahu gabar ina adeertay ah oo waxaa jiray aan jeclaado aan idhi kaa zinaysto markay waxa weeyaan zinadii samayn lahaynna ilaahayo waxa weeyaan dartaa baan isaga da'ayo farahan ka qaaday ilaahu haddaan arrinkaa dartaa u sameeyey oo aan zinada darta isaga daayey ilaahayow meeshaa naga fay hoggii markaasa dhagaxii ka qaadmay ayagoo caadiyo socday baxeen maxay ilaahay ku baryeen mid walba wanaaguu samey ilah waxaa dartaa haddaan u sameeyey zinada dartaa haddaan uga tegay aabbahay dartaa haddaan baari ugu ahaa addoommada xuquuqdooda haddaan dartaa u ilaalinayay ayib asxaabulqaar baa marka loo yaqaano gotii kusoo dubay tawasaluu ilaahay waxay ugu dhowaadeen biacmaalihim acmaashooda asaalixati ee wan wanaagsan ayay ilaahay ugu dhowaadeen acmaashooda saalixada ayay ilaahay ugu dhowaadeen fa faraja allaahu ilaahay baa fayday canhum xaggooda ayuu ilaahay wuxuu ka fayday kurbadii altawasulu lmamnuuc tawasulka mamnuuc ahan la ogolay wa huwa asagu ducaa'u lamwaati kuwa dhintay in la baryo weeye wa talabu lxaajaati baahiyada in laga baahida in loo laga codsado minhum ayaga waa tirahda qofkii dhintayo waxaa isii qofkii dhintayo waxaa isii kamaa huwa sida kamaa sida huwa asaguba waaqicu lyowmi maanta waaqican ku nool lahay oo dad badanoo waxaa jira qubuurta iyo dadka dhintay ku aafaysan oo wax baryahay ayaga ka baryay qubuurta waxaa la rabaa dadka muslimiinta ha ku aasan in loo duceeyo wixii lagu sadaqayn karo loo sadaqeeyo ilaahay loo baryo lasoo siyaarto oo qabrigooda inta la tago wax lagu lagu waana qaato laakiin inaad ayaga barida qabrigii waa khatar weeye arrinkaas lama ogola wa huwa arrinkaasuna shirkun waa gaalnimo akbaru ee weyn qubuurta in inta la baryo weliba laga codsadaa xaajo iyo baahi liqowlihi tacaala baan u daliila hadalka alle walaa tadcuuha baryin min duuni illaahi alla sokodi maa shay laa yanfacuka aan waxba kuu tarayn haddaad baridid walaa yaduruka aan waxba kuu dhibaynin haddaad ka tegtid cibaadadiisa fa in facalta haddaad sidaas samaysid fa innaka adugu idan markaa min aldaalimiina kuwa daalimiintaad ka mid tah ay min almushrikiin mushrikiintaa ka tirsanta soomaynaan soo maritaa aa soo marra ama tawasulu in lagu tawasulo ilaahay loogu dhowaado bijaahi nebiyi nebiga wejigiisa sala alla alay wasalam nabigeenna wejigiisu ilahay agtiisa sharaf buu ka lahaa ka qawlika sida hadalkaaga oo kale aad tidhahda yaa rabbi rabbigaygiyow bijaahi muxamedin nebi moxamed jaahiisa iyo wejigiisa ishficnii igu shafeecaqaad qofkii sidaa yidhaahda wuxuu yidhi sheekhu fa haadaa kani bidcatun bidca wey waa masale culamada isku khilaafeen qolyana ra'yigaas qabaan waxay lehin waa bidco saxaabadii nebiga maysa samayn sal alla aleyh wasalam qolyana waxay lehin bidca ma aha lianna saxaabata saxaabadu lam yafcaluuhu arrinkaa maysan samayn saxaabadii nebi moxamed intay nebiga qabrigiisiiya tagaan maysan odhan jirin ilaahu jaaha nebi moxamed waxaa nagu sii walianna cumara cumar ibnukhadaab tawasala wuxuu ku tawasulay bilcabaasi cabaas oo rasuulka adeerkaya ah, waa cabaas ibnu cabdilmualib xayan xaalo uu yahay mid nool biducaa'ihi baryadiisuna ku tawasulo wuxuu yidhi cabbaasow ilaahay noo bari ee muusan odhan cabbaasow adaan ku baryaynaa sidoo kale nebiga qabrigiisuna meeshuu ku yaallay nebiga kumaysa tawasulino maysan baryayn sal alla aleyhi wasalam walam yatawasal cumar kuma tawasulin oo ilaahay uguma dhowaan birasuuli rasuulka jaahiisa bacda mowtihi nebigu markuu dhintay ka bacdi sala allahu aleyh wasalam wa haadaa kan atawasul ee tawasulka ah qad yu-addii inuu gaarsiiyaa suurtowda lishirki gaalnimo qofka inuu ku rido wadaalika arrinkaasuna wuxuu ku xasilayaa idaa qofku hadduu aamino anna allaaha alle muxtaajun inuu u baahan yahay liwaasidati basharin bashar waxa weeyaan dhexdhexaad ah qof bashar ah oo u dhexdhexeeya asaga iyo addoommada ooy dadku isaga addoonkaa soo baryaan addoonkuna ilaahay uu usii baryo kal amiiri sida madaxweynahoo kale iyo walxaakimi sida madaxweynahoo kale li'annahu baryadaasi ama qofka sidaa sameeyey ee shabbaha wuxuu u ekaysiiyey alkhaaliqa allihii makhluuq ahaaba wuxuu u ekaysiiyey bilmakhluuqi dadkii caadiga ahee makhluuq ahaa waxaa laga yaabaa maanta madaxweynaha inaad la kulantay haddaad u baahatid wax badan inay kaa soo maraan dhib ah marka horeeto waa inaad wasiirka la sii kulantid madaxweyne ku-xigeenka aad tirahda madaxweynaha rabaa wadooyin badan baad u maraysa laakiin ilaahay baryadiisa markaad u baahan tahay toos baad u baryaysa gacmaha u taaganaysa ohan mayse macallinow ilaahay baan baryahayaaye usii sheeg ilaahay haye macallinkuna intuu sheekhiisi usoo tego sheekhow hebel baa ilaahay baryahayee waa kuu sheegaye adiguna sii gudbi ma aha sidaasoo kaleeto ilaahay haddaad ilaahay baridu wuu ku maqlaya qariib sabiic ma la fahmo qodobkaa ilaahay wax walbeetu wuu maqla marka ilaahay makhluuqiisa ma shabaho cid loo sii mari karo waasitada risaalada nebi maxamed baa ka jira sal alla alayhi wasalam dee ciddii diintiisa faafinaysa laakiin barye iyo cibaado hadday noqoto toos baad ilahay u baryaysaa nebiganuna waa ina baray sal alla alay wasalam walimacrifati almasiidi intaa wax ka dheeraada qofkii raba barashadeeda oo min atafaasiili faahfaahin ah iyo wa adilati haadaalmawduuci mowduucan asaga adiladiisa yuraajacu waxa ulooga yuraajicu wuxuu u noqonayaa risaalata altawasulu wa axkaamuhu wa anwaacuhu risaalo magacaas laha jirta oo la qoray altawasulu wa axkaamuhu wa anwaacuhu kitaab magacaas laha jira risaaladaasuu u noqonaya oo lishaykh alalbaaniyi sheekh albani uu iska lahaa raximah llahu tacaala sheekh albaani baa risaalada iska leh taasaa loola noqonayaaba marka su-aasha soddon iyo sideedaad hal yaxtaaju mu u baahan yahay adducaau baryadu liwaasidati basharin bani aadam inuu inoo dhexdhexeeyo innaga iyo ilaahay markaan baryayno tii hadda aan sheegayno kale ma u baahanna hal yaxtaaju ma u baahan yahay adducaau ducada ilahay aan baryayno liwaasidati basharin bani aadam inoo dhexeeya innaga iyo ilaahay oo aan asaga sii barino jawaab laa yaxtaaju uma baahna adducaa'u baryada ilaahay aad baryaysid liwaasidati basharin bani aadam sii maritaankii liqowlihi tacaalaa baana u daliil hadalkaa le wa idaa goortii sa'alaka ay ku weydiiyaan cibaadii addoommadaydu cannii xaggayga fa innii anigu qariibun mid u dhow baana waan u dhowah soo ma ynaan soo mari soo mar ma ynaan soo marin miya ayib wa qowluhu sala allahu calayhi wasalama rasuulka hadalkiisaa u daliila innakum idinku tadcuuna waxaad baryaysaan samiican alla maqal badan oo wax walba maqla qariiban dhow oo addoommadiisa u dhow wa huwa allana macakum la jirankiina weeye ay bicilmihi ogaalkiisa ayuu la jirankiina ku yahay rawaahu muslim ay bicilmihi waa hadal uu sheekhu leeyahay xadiidka rawaahu muslim ah inakum tadcuuna samiican qariiban wahuwa macaku halkaasu xadiisu ku joogaa intaan dambeeto sheekha iskale munaasabadu waa maxay markaan ilaahay baryaysid waxaad ogaataa ilahay inuu kuu dhow yahay bicilmihi dacwadaadana u maqlayo hal yajuusu ma bannaan yah dalabu ducaa'i duca in laga codsado min al axyaa'i dadka noolnool waa maxay qof nool inaad tiraahda ii duce ilaahay ii bari jawaab yajuusu waxaa bannaan dalabu ducaa'i duca in laga codsado min al axyaa'i dadka noolnool lal amwaati kuwa dhintay maya qof dhintay waxba lagama codsan karo laakiin qofka nool haa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yukhaatibu asagoo la hadlaya alrasuula rasuulka xayan asagoo weliba nool wastakfir dhaafitaan weydiiso lidembika dembigaaga ilaahay inuu kuu dhaafo weydiiso walilmu'miniina ragga mu'miniintaana ilaahay inuu u dhaafo u weydii walmu'minaati gabdhaha mu'minaadka ilaahay dembigooda inuu dhaafana u weydii marka waa maaqo saddex qolo ilaahay dembidhaaf u weydii kow adiga nebi moxameda ilaahay dembidhaaf weydiiso ragga mu'miniintaana ilaahay dembidhaaf u weydii gabdhaha mu'minaadkaana ilaahay dembidhaaf u weydii haddaynu marka nidhaahno wakhtigii nebigeenu noolaa nebi moxamedow noo dambiilaahay noo weydii dembi waa ok qof maanta nool lawaad odhan kartaa noo duceeyo ilaahay noo bari wa filxadiidi xadiidkii waxaa ku dhex sugnaa asaxiixi saxiixaha alladii xadiidkaasoo rawaahu tirmidiyu tirmidi uu wariyey anna rajula nin dariira albasari ee indhala ama indhuhu la'yaha dariira albasar ama indhihiisa araggoodaa daciifoo liita oo aad waxuma arko ayaa ataa u yimid annabiya nebiga sala allahu alayh wasalam fa qaala wuxuu yidhi udcu llaaha alla ii bari an yucaafinii inuu icaafiyo an yucaafiyanii inuu icaafiyo udcu llaaha alla ii bari an yucaafiyani inuu icaafiyo adaan ku baryayaa miyuu yidhi muxuu ku yidhi ilaahay ii bari inuu icaafiyo waad odhan kartaa marka ilaahay ii bari inuu icaafiyo ilaahay ii bari inuu ijanneeyo ilaahay ii bari inuu wax ii fududeeyo ilaahay ii bari waxaa inuu ilaahay isiiyo laakiin isaga qofkii baryi mayse su-aasha afartanaad maa hiya maxay taha waasidatu rasuuli rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalama waasidadiisa iyo dhexdhexaadnimadiisu maxay tahay innaga iyo ilaahay uu inoo dhexeeyo jawaab waasidatu rasuuli rasuulka waasidadiisa sala allahu calayhi wasalama hiya tabliiqu waa gaarsiin ilaahaiyo inaga nebi maxamed baa inoo dhexeeyay sal alla alay wasalam waa maxay baritaanka ilaahay oo ina barayo diintana ina soo gaarsiinayo qaala tacala alla wuxuu yidhi yaa ayuha rasuulu rasuulow rasuulkii allow balliq gaarsii maa wixii unsila laguu soo dejiyey ilayka adiga balliq gaarsii yaa ayuha rasuulu rasuulow balliq gaarsii maa wixii unsila la soo dejiyey ilayka adiga oo waa maxay qur-aankii iyo axaadiidtii lagugu soo dejiyey ummadda gaarsii wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi allaahuma ashhad ilaahu markhaati ka noqo ilaahu markhaati ka noqo jawaaban asagoo ka jawaabaya liqowli saxaabati saxaabada hadalkooda ay yidhaahdeen nashhadu waxaan markhaati ka nahay annaka adiga nebi muxamed ah qad ballaqta inaad diinta ilaahay dadka gaarsiisay rawaahu muslim diinta ilaahay dadka inaad gaarsiisaad markhaati ka naha markay yidhahdeen buu ilaahu markhaati ka noqo asna afartan iyo kow su-aasha ah su-aal miman ruuxe baa nalubu natlubu ka baryaynaa oo ka codsanaynaa shafaacata rasuuli rasuulka shafaacadiisa sal alla alay wasalam rasuulka ilaahay shafaacadiisa inuu inoo shafaaco iyo erga qaado yaan weydiisanaynaa jawaab natlubu waxaan ka codsanaynaa shafaacata rasuuli rasuulka ergadiisa iyo shafaacadiisa min allaahi alle ilaahu nebi moxamed shafaacadiisa ha naga qadin baan leena <coughs> qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi qul waxaad dhahdaa lilaahi alle oo keliyay u sugnaatay ashafaacatu shafaacada iyo ergaqaadiddu jamiican dhammaan kulligeed allah iska leh shafaaco dhan yaa iska leh allaah yaa wax laga baryaa qofkii wax haysta shafaacada marka allah iska leh ilaahay baa iska leh marka ilaahayow shafaacadaada ilaahu waxaan ku weydiisanaynaa nebi moxamed inuu noo shafaaco qaado wa callama nebigu wuxuu baray sala allahu calayhi wasalama asaxaabiya ninkii saxaabiga ahaa an yaquula inuu yidhaahdo allaahuma allahayow shafichu ka shafaaca aqbal nebi moxamed fiya aniga dhexdayda ninkii hadda aan soo marino indhoolkaaso garan maysaan baa wuxuu leeyahay ilaahu waxaan ku weydiisanayaa shafaacada nebi moxamed uu ii shafaaca qaadayo inaad u aqbashid anigana ii aqbashid baan ilahu kaa baryaya allaahuma allahayow shafic ka shafaaca aqbal hu nebi moxamed fiya aniga dhexdayda ducadu ii ducaynayo xasanun saxiix waa xadiid xasanoo saxiixa rawahu tirmidiyu wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi innii anugu ikhtaba'tu waxaan u dibdhigtay dacwatii baryadayda shafaacatan u ergaqaadid yowmaalqiyaamati maalinka qiyaama ummaddayda anuu shafaaco qaadayo liman ruuxii maata dhinta oo min ummatii ummaddayda ka mid ah laa yuushriku xaalo uusan la wadaajinayn billaahi alle shay-an waxba rawaahu muslim qofkii aan ilaahay shirki u samaynin oo sidaa ku dhinta shafaacada nebi maxamed qiyaamada wuu helayaa sal alla aleyh wasalam ma la fahmo qodobkaa shafaacada nebi maxamed wuu helaya shafaacadu shuruud bay leedahay waan ogaan doonaa insha allahu tacaala shuruud bay leedahay qofka loo shafeeco qaadayo waa inuu ilaahay raalli ka yahay qofka shafeeco qaadayana waa inuu idan ilaahay haysto ma la fahmo qodobkaa shafaacaduna wax caadiya waa inay tahay oo bannaan oo mashruuca laysaga shafaaco qaadayo marka nebi moxamed nebi walba wuxuu lahaa dacwo ilaahay uu ka aqbalay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama dacwadiisii qaybo ka mida wuxuu u dibdhigtay maalinka qiyaame inuu ummadda u shafaaco qaado yaa helaya qof kastoo aan mushrik ahayn oo ummadda nebi maxamed ka mid a ah. qofkii laakiin mushrig oo ku dhinta ma helayo hal natlubu ma codsanaynaa ashafaacata shafaacada iyo ergaqaadidda min al axyaa'i dadka noolool noo shafaaco qaada ma odhan karnaa jawaab natlubu waxaan ka codsanaynaa ashafaacata shafaacada iyo ergaqaadidda min al axyaa'i kuwa noolnool fii umuuri dunyaa arrimaha adduunyo fii umuuri dunyaa arrimaha adduunyo qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi man ruuxii yashfac erga qaada shafaacatan erga qaadid xasanatan ee wanaagsan yakun lahu asaga waxa uu ahaanaya nasiibun dheef iyo qayb minhaa shafaacadaa wanaagsan wa man ruuxii yashfac shafaaco qaada shafaacatan erga qaadid sayi'atan ee xun yakun wuxuu ahaanayaa lahu asaga miduu u sugan yahay kiflun dheef iyo qayb buu minhaa shafaacadii xumayd ka helayaa ey nasiibun ayuu ula jeedaa gabal ayuu ka helayaa min wisrihaa dembigeeda wisrigu waa dembi qofkii shafaaca xun qaada dembiga ka yimaada qaybu qiyaamada iyo adduunkaba ku helaya shafaacada wanaagsan waa maxay waa tii aan soo tusaaraynay hebelow hebel baan maanta u baahnay iga ergaqaad laakiin haddaan idhaahda hebel inaan dilaan rabaa qofku hadduu yidhaahdo qori baanan u baahnahay iga shafaaca qaad oo wax noocaasa ula yimaado arrinkaas waa khalad wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi ishfacuu shafaaco qaada tu ujaru waa laydinka ajarsiinaya qof baahan baad agtay markaasa inta la hashaa waxaa tir yaarihe war la baxa miskiin baahan baan arkay kun shilin keena labaatanka shilin keena boqolka shilin keena waad u shafaaca qaadaysaa ajar baad ka helaysaa ishfacuu u shafaaca qaada tu'jaruu qof baad og tahay ardadii ka mid ah casharkaa ku adag war casharkaa casharkaan ugu celino magaciin jiri ina keena ina fariisiya aan u akhrino aan ugu celinno ishfacuu tu'jaruu aan kitaab usoo gadno kitaab ma u haystee ishfacuu tu'jaruu ajar baad ka helaysaan saxiixun haddii saxiixa weye rawaahu abu daawuud baa wariyey su-aasha soddon iyo waxaa weeyaan afartan iyo saddexaad hal nuriid hal nasiidu ma ka badbadinaynaa fii madxi rasuuli rasuulka ammaantiisa sala allahu alayh wasalam oo waa maxay rasuulkeenna in la ammaanaa waa waajib diini ah lagana dambeeyo laakiin ma ka badbadin karnaayo xad bashariyada aadamaha ka baxsan ma gaarsiin karnaa lama ogola hal nasiidu ma ka badbadinaynaa fii madxi rasuuli rasuulka ammaantiisa sal alla alay wasalam ma ku xadgudbaynaa jawaab laa nasiidu ka badin mayno fii madxihi nebiga ammaantiisa ka badbadin mayno sal alla alay wasalam xad bay leedahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi qul waxaad dhahdaa nebi maxamedow innamaa ana anugu basharun bani aadan baan ah midlukum oo idinkoo kale aho xagga bashariyada aadanimadan idinkala mid aha yuuxaa waa la ii waxyoodaa ilaya aniga oo dee rasuul ilaahi baan aho taa waan idin dheer aha ee yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahiinnu macbuudkiina la caabuda xaqaahi ilaahun ilah weeye waaxidun oo keli ah waxyaalaha ilaahay nebi maxamed u waxyooda waxaa ka mid ah ilaahiga la caabudaho xaqa waa alle keligii wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa tutruunii ta'du waa godantaha laa tutruunii ha igu xadgudbinina kamaa atrad say ugu xadgudubtay annasaaraa kiristaanku ciise bna maryama ciisihii ina maryama ahaa fa innamaa ana anugu cabdun addoon baan ahay faquuluu waxaad dhahdaan cabdullaahi ilaahay addoonkiisii dhaha iyo wa rasuuluhu ilaahay rasuulkii rawahu albukhaariyu itraa'u waxa weeye huwa almubaalaqatu waa ku xeeldheeraansho iyo ka badbadin filmadxi ammaanta nebiga laga badbadiya sala allahu caleyh wasalam oo xadka ilaha la dhaafiyo xadiidkan nebigu wuxuu ina barayaa nebiga waan ammaani karnaa laakiin ammaanta nebi moxamed in laga badbadiya ma ah nebi moxamed baa wuxuu arkay gabdho xoogaa meel hadhadlahayo wax fiican sheegsheegaya gabar baa marka waxay ku soo dartay hadalkeedii wa fiinaa nebiyun yaclamu maa fii qadi waxaa nagu dhex jira waa gabar gabarh muslimada saxaabiyada waxaa nagu dhex jira nebigayagii moxamed ahaa wuxuuna ogyahay waxyaalaha cilmu qeybka ahoo waxa berri dhici doona ayuu nebigayu ogyahy joojiba nebigu hadalkaa sal alay waslam hadalkaagii horeoo caadiga ahoo iska sheeg sheegaysa wado laakiin middaan ah nebi moxamed baa berri waxa dhici doono og jooji buu kuyihi nebigu sal alay waslam dabcan waxyaalo badanoo berri dhici doono nebigu ogaa wuu jirayoo ilaahay usii sheegay laakiin asal waa inuun bani aadamku ogeyn ciddii ilaahay u sheega maahan marka macnaheedu waa maxay kiristaanku somaysa odhan ciise waa ilaahay ciise waa ilaah bay yidhaahdeen yahuudduna maxay yidhahdeen cusayr ilaahay baa dhalay cusayr ibnullah kiristaankuna masiix waa ibnullaahi labada qoloba waa khaldan yihi qolyo kalena waxay yidhahdeen almalaa'ikatu banaatullaahi ilaahay malaa'igtuu dhala kulligood waa khaldan yihiin ummadda islaamka nebi maxamed wuxuu barayaa war sidii kiristaanku ciise ugu xadgudbeen aniga ha igu xadgudbinina fa innamaa ana cabdun addoon baana yaad addoon u tahay allah subxaana aladii asraa bicabdihi addoon ilaahi weeye nebi moxamed sal alla aleyh wasalam fa quuluu waxaad dhahdaan cabdullaahi ilaahay addoonkiisii dhaha nebi moxamed ilaahi ma aha waa addoon alle wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisi dhaho nebi moxamed sida yuhuuddu ay yidhaahdeen ciise beenlow buu ahaa waa beentood waxba kama jiraane nebi moxamed waa nebi xaq waa rasuul ilaahay waxa uu sheegayana waa xaq marka nebi moxamed wax baatila horta laguma ammaani karo kow waa qodob laa tutruuni laba macnay culimmadu ku fasiraan ay laa tamdaxuunii bilbaatil wax baatil ha igu ammaaninina macno labaadna waa lagu fasiraayo laa tujaawizuu alxadda fii madxi ammaantaadi ammaanaysaan xadkiisa ha ka gudbinina ee ammaana laakiin xad waa inay yeelato haddaad nebiga saad u ammaanaysa ad tiraha nebigu waa ilaahay ama aad tiraha nebigu waa ina ilaah iyo wax la mid ah waa gaalnimo marka nebigeenna aan ammaanno aan jeclaanno aan ateecno nafteenna iyo maalkeenna iyo waalidkeenna iyo cid walba aan ka hormarina sal alla aleyh wasalama laakiin xadka nebinimo iyo bani aadamtinimada inaad dhaafisid oo aad xad ilaahnimo gaarsiisid waa khalad inaad ka soo ka dhacdid xadka nebi maxamed oo meel kaga dhacday sharaftiisana iyaduna waa khalad marka waxaa wax walba ugu khayr badan dhexdhexaadnimada qofku inuusan ka tegin wallahu aclam sala allah cala nabiyina mxamedin wali